africa afrika afrikay afrikay afrikay afrika afrika afrikay afrikay afrikay afrika qayliso waxay warqaya xaqu tiri anigu beerkayga

wadaqabta ولدوني بقى محبوب karin ورأتهين